بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم وذي راحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وليس له حلمون wadii raximin alla badanaa midaannu qaraabannahay oo qallamtu aan ka guray adqaana adfaara diqnihi caloolxumada cidiyahaygii aan ka guray bixilmi dulqaad baan kaga guray canhu xaggiisa aan ka dulqaatay wahwa isna laysa lahu xilmun wax dulqaada maleh alla maxaa ninaan qaraabannahay caloolxumadiisa cidiyahaygii aan ka gooyey buu yidhi dulqaadan leeyahay baanan kaga gooyey buu yidhi isna wax dulqaadaan lahayn wadii raximin badanaa midaannu qaraabanahay kaasoo qallamtu aan ka guray adfaara didnihi caloolxumada cidiyaheega bixilmi dulqaad baan kaga guray canhu isaga xaggiisa aan u dulqaato wahwa isna laysa lahu xilmun wax dulqaada ma leh laa tacdamu ma weydo alxasnaa'u inanta quruxda badani daaman wax caaya qofka quruxda badani ma waayo wax caaya waxa loogu mahmaahaa inta badan dadka wuxuun dhaliila ayaa loogu mahmaahaa laa tacdamu alxasnaa'u daaman rabbanaa rabbiga yow afriq calaynaa nagu shub sabran sabir ilaahow nagu shub watawafanaa ilaahowna oobso muslimiin annaga oo muslimiina ilaahowna oobso rabbanaa afriq calayna sabraa wa tawafanaa muslimiin layliska saddexaad ijcal waxaad ka ijcal waxaad ka yeeshay atashbiihaat aldimniya tashbiihaad wada dimniya ayaa ku qoran alaatiya soo socdae isticaara tamiiliya isticaaro tamhiiliyaa u bedel bixadfi lmushabbah wa fardi xaalin adigoo qadaraya xaalo amaa keenaya xaal ukhraa kale oo munaasiba ku habboonoo tajcaluhaa ka yeelaya mushabahatan mushabbah tajcaluhaa waxaad ka yeeli xaalkaa mushabbahatan tii la shabahayey tashbiihaadkan dimniga ah waxaad u beddeshaa buu ina leeyahay isticaaro tamhiiliye ah. kadibna xaaladii mushabaha ahayd ayaad halkaa ka keeni doontaa al almutanabi wlam arju ilaa hladaaka wman yuriid mawaadiira min hayri saxaa'ibi yadlimu walam arju weligay ma rajayn amaa ma filan ilaa ahladaaka dadkaa mooyaane weligay wax kamaan filan buu yidhi walam arju maanan rajaynin ilaa ahladaaka kaa dadka wahalkaa mooyaane wax kale maan rajaynin waxayse tahay buu yidhi waman yurid ninka doona mawaadiro roobab ninka doona da-a min hayri saxaabi daruura la-aantood yadlimu dulmi buu sameeyey qofku haddii uu kiyayna daruuriba jirin uu damco buu ku inuu roobu do-o dee naftiisii buu dulmiyey oo waxa weeye waxaan looga fadhiyin ayuu ninkaasi la yimid kolkaa macnuhu waxa weeyaan markaa qof aan wanaag looga baran haddaad wanaag ka rajayso loogamaba baranba wanaagaba kolkaa adigaa khaldamay marka hore dulmiganna dee dulmigii la yaqaani luqa alcarabiya wuxuu ahaan jiray wadcu shayi fii hayri maxalihi shaygoo halkii ku habboonayd adan dhigin baa dulmi la yidhaa kolkaa ninka hadaba daruuro la-aantood roob rajeeyaa dulmi buu sameeyey bimacnaa meesh rajihiibuu dhigay meeshii loogu talagalay meelaan ahayn wadcu shayi fii hayri maxalihi walam arjumaanan rajaynin ilaa ahla daaka dadka dadka wahalka a mooyaane waman yurid ninka doona mawaadiro roobab u da'ah min hayri saxaabi daruura la'aantood yadlimu dulmi buu ku kacay fain tazcum ilamlaaku annaaka minhum fakharan faina shamsa bacdu lkawaakibi tashbiih waa dulmi sida fain tascum haddii ay sheeganayaan alamlaaku boqoradu hadday sheeganayaan annaka adigu minhum inaad iyaga ka mid tahay haddii ay leeyihiin ninkani annaguu naga mid yahay ama koonkuba hadduu leeyahay annaguu ninkani naga mid yahay fakhaaran iyagoo kugu faanaya faan aawadii ayay u sheegteen ay u yidhaahdeen waa annaga ninkani fa ina shamsa cadeeduba bacdulkawaakibi xidigaha ayay ka mid tahay xidiguhuba dee cadeedda way ku faanaanoo waxay odhan karaan xidiguhu cadceeduba waa nooc kawaakibta ka mid a waa nooc xidigaha ka mid a karaan fain tascum haddii ay sheeganayaan alamlaaku boqoradu haday sheeganayaan annaka adigu minhum inaad iyaga kamid tahay fakhaaran faan aawadi fa ina shamsa cadeeduba bacdu lkawaakibi waa xidigaha qayb ka mida weeye wa qaala waxaa kaluu yidhi hud maa taraahu wadac shaya samicta bihi fi alcati lbedri maa yugniika can zuxalin khud waxaad qaadataa maa taraahu waxaad aragto waxaad indhaha saarta qaado wadac waxaanaad iskaga tagtaa shay-an shay samicta bihi aad maqashay fii dalcati lbedri dayaxa soo waxa ku sugan maa yugniika wax kaaga filan can zuxal xidigii suxal la odhan jiray wax kaaga filan ayaad haysataa zuxal waa xidig yar oo subaxda soo baxa dayuxuna waa xidigaa la yaqaano ee weyn weeyaan kolka wuxuu leeyahay soomaalidu halkay ka odhan jirtay isbarasho horteed haynicintii ayuu gabay u bedelay markaasuu yidhi war waxaad maqashaha qaadane waxaad aragto qaado ayuu leeyahay khud waxaad qaadataa maa taraahu waxaad arkaysid oo wadac waxaad iskaga tagtaa shay-an shay samicta bihi aad maqashay fii dalcati lbedri dayaxa soo bixidiisa waxa ku sugan maa yugniika wax kaaga filan can zuxal kolkaa dayaxa soo bixidiisa dayaxu dee waa wax weyn laakiin wuxuu uga jeedaa aragtida aad adigu indhaha saartay kolkaa waxaad maqashayna xidig buu ka dhigay waa wax yar oo da'iil ah markaad ag waxaad adigu og wa qaala waxa kaluu yidhi waa isla mutanabigii moogtahay ninka gabaygan oo dhan lihiye lacala caadbaka maxmudun cawaaqibuhu farubamaa saxat ilajsaamu bilcilali waxaan filaya waa rubamaa buu yidhi halkaa wowgaa yar fa baan ka jeclaan lahaa inuu farubamaa yidhaah farubamaa saxat iljsaamu bilcilali waayo fadu macno una wowgu sidanin lacala atbaka gabayga markuu tirinayey waxaa hanjabaadi ay kaga timid xagga qoladii xukumaysay caalam alislaami welibana militarigooga iyo ciidankooga ayaa mutanabi usoo hanjabay raggii ciidamada iyo hogaanka sare ee dowladda ayaa mutanabi u hanjabay markuu mutanabi usoo hanjabeen ayuu mutanabi hanjabaadii bedelayoo markaasuu yidhi lacala catbaka waxaa la rajaynayaa canaantaada maxmuudun in la mahadiyo cawaaqibuhu cidhibteeda dambe canaantaa igaga kaa timid kolley waanu aayi doonaa buu yidhi soo ii soo badi buu yidhi canaanta igu yaraynine waanu aayi doonaaye soo badi buu yidhi daliil buu keeno wuxuu yidhi warubamaa saxad warubamaa waxa la arkaa buu yidhi saxad inay saxiix noqoto ama ay caafimaado alajsaamu jidhadhkuba bilcilali xanuunno qabtay wuxuu ku leeya jidhkaagu haddii uu xanuun ku yimaad ama uu xanuunsado xanuunkaasi inuu dawo yahay baa la arkaa dee badan bayba dhakhaatiirtu sheegaanoo hargebka qaarkii waxyaaba uu dawo ka yahay oo la tilmaamo ayaa jira qofka aadamaha balqinka ka soo baxaya marar badan baa la tilmaama xataa xanuunkan barastaa inuu dawo ka yahay ee cadcadaankaee jidhka ku dhaca ama buhaaqa inuu dawo ka yahay kolka waxaa jira xanuunada kugu dhacaya xanuuno badan baa dawo ah oo ilaahay uu kaaga difaaca maxay xanuuno kaloo jidhkaaga ku iman lahaa waxaa kaloo jira dawaduba dawaa qadhaadh dawadu waa qadhaadh haddana waa la cunaa kolkaa canaanti haddii muuqaalkii sare ay u egaatay wax xun dee xagga hoose way ka macaantahay buu ku leeyahay iisoo badi markaa lacalla waxaa la rajaynayaa catbaka canaantaada maxmuudun in la mahadiyo cawaaqibuhu cidhibteeda dambe wa rubamaa saxad inay caafimaadaa la arkaa al alajsaamu jidharhku bilcilali xanuunada inay ku caafimaadaan waa la arkaayo dee waa shay la og yahay amaa jira wa qaala bacduhum qaarkood baa yidhi fii shariifin nin shariifoo laa yakaadu aan helaynin aan sigaynin yajidu quutan quuduu cuno inuu helo nin shariifoo dee shilin la'bay arkeen markaasay gabaygan tiriyeen xaqiiqatan waxa weeye aadamuuna hadduu isku tiirsanaan waayo waa dhibaatada bulshooyinka ku timaadabay ka mid tahay minka waxaa laga yaabaa in aad aragto labada guri ee hargeysa sii kala jeeda in gurina loogu dhinto xanuunno laga qaado maxaanku idhaha dherega iyo cuntada gurina loogu dhinto xanuuno laga qaado t b diyo gaajada kolka haddii ummaddu ay jaarnimada eegi weydo oo xidhiidhka kale ay eegi weydo oo maxaanku idhahdaa uu insaanku calalaqal isku dayi waayo inuu ka warhayo dadkiisan ama jaarkiisan dhibaatooyin badan oo ku iman karta ayaa jirta kolkaa ninkani wuxuu ka hadlayaa ninan quudkiisa helaynin iyo nin aad iyo aad u liito oo adduunyadu ay dhinac kaste ka taallo kolkaa doodan horeynuu soo marnay waa dood dheer bay ahaydoo eh, dood dheer bay ahaydoo eh, dee in badan socotay imaamu shaafici oo kolley ka qayb qaatou dhowr arimood kaga qayb qaatay ninkii dooda kiciyeyna uu nin dee kale dooda usoo dhigay ayuu ahaa markaasuu gabaygan tiriyey ayashku laimu lqawmi kadan wabadnatan wayashku fatalfityaani masaa suguubiin لأمر غداما حول مكة مقفرا جديبا وباقي الأرض غير جديب فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعل xikmadaha ilaahay ayay ayay ka mid tahay in adduunka in qofka aqoonta leh uu qofka maxaanku idhaahdaa jaahilkiiina uu noqdo qof meeluu kala dhiga bahashala waa xikmadaha ilaahay dunidu inayna kala maarmin baa loogu talagalay kan aqoonta lihi waa inuu u baahdo kan maalka le hantidiisa kan hantida lihina waa inuu u baahdo kan aqoonta le aqoontiisa waa inuu u baahdo kolka ayaan la kala maarmine ha la ysku xidhnaado weeyaan macnuhu ummaddu inay isku xidhnaato weeyaan ayashku miyuu ka cabanayaa laiimu lqowmi qoomka kii ugu xumaa miyuu ka cabanaya ka dandibiro ka cabanayaa wa bidnatan iyo caloolweyni ma dibiro iyo caloolweyni buu ka cabanayaa dadka kii ugu liitay wayashkuu miyuu ka cabanayaa fatal fityaan inamada inankogiina masa suquub gaajo daran oo taabatay miyuu ka cabanayaa liamrin liamrin ma shay jira uun buu qadaa u noqday maa xawla maka maka hareeraheegu muqfiran mid abaara lama degaan maka hareeraheegu waa buuro aan geed lahayn weeyaan dhagax madoob inuu ka jiro shay jira uunbuu maka hareeraheegu uu u noqday buu ku yihi meel lama degaana jadiiban oo abaara wa baaqi lardi dhulka intiisa soo hadhaynaa hayru jadiib abaar maahae waa barwaaqo dee haddana wadigaa arkay dhagax madow iyo iyo abaartaa uun ay tahay dhulkii kalena barwaaqadaa weeye haddana qiimo ahaan yaa qiimo dheer maka ayaa qiimo badan leh ayashku miyuu ka cabanayaa la'iimu lqowmi dadka ka ugu liitaa ka damdi biro iyo wa bidnatan caloolweyni wayashku miyuu ka cabanayaa fatal fityaan inamada inankooguna masa suquub gaajo taabatay liamrin amar uun ayuu hadaa u noqday maa xawla maka maka hareeraheegu muqfiran mid abaara jadiiban oo dee jadiibay abaar badan iyo kulayl badani ka jiraan wa baaqi lardi dhulka intiisa kalena hayru jadiibin maaha layliska afraad ijcal waxaad ka dhigtaa alisticaaraada tamiiliya alaatiya isticaarooyinka tamiiliga ee soo socda tashbiihaad dimniya tashbiihaad wada dimniya ka dhig bidikri xaalin adigoo xaal sheegaya munaasibatin ku haboon tajcaluhaa ka yeesha mushabahatan muatajcaluhaa waxaad ka dhigi mushabahatan qabla kuli isticaara isticaaro kasta kahon yamshi ruwaydan wayakuunu wala mahmaadan cidda loogu mahmaahaa waxa weeye yamshi ruwaydan wa yakuunu awala waxa loogu mahmaahaa qof intuu aayaruun iska socdo aayar socodkii ilaahay u barakeeyey haddana ummada oo dhan isagu ka horeeya oon xoogxoog iyo orod iyo waxa aan waxba ku gaadhis lahayn yamshii wuu socdaa ruwaydan ta'ani u socdaa wa yakuunu awalan haddana dadka isaga ugu horeeya oo xagga hore ayuu jiraa waxa loogu mahmaahayaa baan ku idhi waa xaaladda uu ku leeyahay keene qof aayar iyo taani u socda oo hadana dadkii ka horeeya radita min alhaniimati biliyaab war haniimo waxaa kuugu filan ood kaga raali noqotay adigoo bad qaba inaad soo noqoto nin baa dagaal tegoo raggu halkay geela kala soo noqonayeen xoolaha kala soo noqonayeen hubka kala soo noqonayeen ayuu isagoo keligiiya soo noqday ninbaa saa weego ku qoslo markaas ugu maamaahay radita min alhaniimati biliyaab adi haniimo waxaa kuugu filan inaad soo badbaaday buu raggu waxay soo helayeen hanti aha iska dhaafe inaad soo badbaaday baa aniimo kugu filan kolka waxaa loogu maahmaahaa hadalkan qofku meeluu wax ka rajaynayay markuu ka waayo laakiin ayna dhib kala soo kulmin isaga lafihiisa taabta dhib lafihiisa taabtaa markayna jirin ayaa loogu maahmaahayaa radita min alghaniimati bilyaab anta tudiiu linaas dadka ayaadu ifaysaa wa taxtariq waanad gubanaysaa waanad gubanaysaa waxa loogu mahmaahaa qofka ummadda khayrka u kordhinaya ee isna naftiisii dilaya kaa ayaa loogu mahmaahaayo shamacoo kale ayaa tahay baa la yidhaah bahalkan yare shamaca aynu u naqaan waayo shamacu ummaddana iftiin buu siiyaa isaguna lafihiisa wuu gubaa anta tudii'u linaas dadka ayaad u ifaysaa wa taxtariq waanad gubanaysa adigana gubasho ayay kugu tahay kafaa bika daa'an an tara shaafiyan waxa loogu maahmaahaa kafaa bika daaan an tara almowta shaafiyan qofka markay musiibo ku timaado musiibadaasina ay tahay musiibo una kasoo waaqsanaynin ayaa loogu maahmaahaa kafaa bika daaan an tara almowta shaafiyan inaad u aragto mowdkaba inaad ku bogsanayso ayaa niyow dhib kuugu filan dhibaatadaada waxa kuugu filan inaad mowdkaba ku bogsanayso kafaa bika waxa kugu filan daaan xanuun an tara almowta inaad mowdka iyo wadka u shaafiyan mid kugu filan kolka waxaad ugu maahmaahi kartaa laba nin ayaad u tagtay labada nin eed u tagtay nini waa nin khayr badan khayr badan oo haddii aad indhahaba saarto aadan bilaashka soo noqonaynin ninna waa bakhayl qacan adag weeyaan waxbaad ka doontay kolkaa ninkii khayrka badnaa intaad ka baydhay ayaad kii qacanta adkaa wax mooday kii markaad u tagtay adigoo wax weydiisanaya maxaa lagugu maahmaahi markaa kafaa bika daaan antana almawta shaafiya geeri waxaa kuugu filan maanta inaad hebel wax mooday hebel ninkan qacantii godayga looga baranba dee inaad wax moodo ayaa geeri kuugu filan laysata kaxulu filcaynayni kalkaxal laysa takaxulu filcaynayni kalkaxal waxaa loogu maamaahaa shay hadduu ilaahay qofka hibo u siiyo qof kalena uu is yidhaa ilaahay hibada u siiyey tartan la gal la soo tartan buu is yidhi isku dayey inuu asbaab la yimaado markaasuu wax soo bara is yidhi markaasuu caynkan u kac is yidhi qofkana ilaahay baa hibo u siiyey subxaanahu wa tacaala maxaa loogu mahmaahaa markaa laysa takaxulu fi lcaynayni kalkaxal baa loogu magaaa loogu mahmaahaa waxaana wey macnuhu ishaada inaad soo kuushood soo aduu indhakuul soo marisaa la qurux maaha kaxalka ilaahay marka hore kuugu talagalay hadduu ilaahay marka hore indhahaaga si qurux badan uu sameeyo oo madow uu kaaga dhigo markeega hore indho madmadow oo cadcad dhinacna madow dhinacna cadcad hadduu ilaahay ku siiyo kasoo kuulkuulay miyuu quruxaan kugu soo gaadhi waa maya kolkaa qofka ilaahay hibada shayga u siiye ka kale uu la tartan isleeyahay ayaa loogu maahmaahaa laysa takaxulu fi lcaynayni kalkaxal walaa budda duuna shahdi min ibari naxli walaa budda waxa lagama maarmaana duuna shahdi malabka sokadiisa inay ahaato min ibari naxli shinida qaninyadeedu waxaa loogu maahmaahaa nin doonaya inuu wax noqdo haddana raaxaysanaya wuxuu yidhi anigu waxaan doonayaa inaan wax barto dadaalina maahiyo waxaan doonaya inaan adduunyo yeesho shaqaysana maayo kolkaa maxaad ugu mahmaahaysa war haddaad doonayso inaad wax noqoto maxaa ka horeeya dee markaa wax noqodkaaga maxaa ka horeeya war qaninyadii shinnida waa inaad u adkaysataa gabay bay u bedeleenoo inta badan mahmaahdan aad baad u arkaysiin iyadoo gabayo lagu samaynayo gabayo gaar ahaan gabaygan oo kale culimada ayaa ka qayb qaadatoo samaysa gabaygan oo kale iyagoo u doonaya ama u dhigaya qofka doonaya aakhare fiican ilaahay inuu siiyo adkaysi badan iyo cibaado badan in adduunka looga baahan yahay ayay yidhaahdeen turiidiina idraaka macaali rakhiisatan walaa buda duuna shaahdi min ibari naxli kolkaas shadrigan dambe sidiisaa loo qaatay naftu la hadlayaayo wuxuu yidhi turiidiina lafay waxaa dooni idraaka almacaali rakhiisatan sharaftii oo bilaasha inaad hesho ayaa doonaysaa walaabudda waxa lagama maarmaana duuna shahdi malabka welibana malabka ka xabadbarshaha la yidhaah weeye duuna shahdi xabadbarshaha sokadiisa inuu noqdo min ibari naxli dee qaniinyadii shinnidu inay shinni ku qaniinto ood u dulqaadato ayaa daruuriya shay kastoo qiimale haddaba wuxuu leeyahay baa la yidhaahdaa waa muttafaq wuxuu leeyahay baa la yidhaha cawaa'iqi buu leeyahay haddaad tidhaa cawaa'iqdaa dhaafi maayo huwa yanfuku fii ayri daramin huwa yanfuku wuxuu afuufayaa fii hayri daramin dab la'aantii dab la'aantii dhimbiilo la'aanto daram waa dhimbiilo meelayna dhimbiilaba oolinoo dambasa ayuu afuufayaa maahmaahdan shalay baynu soo marnayoo waxay ahayd waxaa loogu maahmaahaa qofka doonaya inuu heshiisiiyo dad dhintay oo laga yaabo dee inay isku soo dhowaadaan wakhtiyadan inay dee mustaxiiloo kale tahay aad wax u adag inay tahay ayaa loogu mamaa huwa yanfuku fii ayri daramin amaa qof waaninaya qofaan dhegaysanayninba dhaga aan ku maqlaynin marka aad la hadlayso maxaa lagugu mahmaahay dhaguu kumaba maqlayaane huwa yanfuku fii ayri daramin mahmaahdii kale waa lamidoo waxaa loogu mahmaahaa anta tanfuku fii ramaadinna waa loogu mahmaa anta tanfuku fii ramaadin laqad asmacta low naadayta xayan walaakin laa xayaata liman tunaadi waa kaasoo anta taxduu bilaa baciirin anta taxduu adigu waad heesaysaa bilaa baciirin awr la'aantii ayaad heesaysaa waxa kelmadda taxduu ah qinaha way ka duwan tahay oo qinaha waxa loo isticmaalaa waxa aadamaha lagu dhiirigelinayaa qino la yidhaahdaa wuxuu dooniba ha noqdee aadamaha waxa lagu dhiirigelinayaa qino loo isticmaalaa laakiin waxa geela lagu dhiirigelinayo ee ahayd hees hawleed ha noqoto geela lagu waraabiyo ama ha ahaato hees hawleed geela lagu kaxeeyo heesihii noocaasoo kale ahaa ee geela lagu waraabin jiray ama lagu kaxayn jiray ayaa loo isticmaalaa taxduuda kolka waxaad ogantahay inay culimmadu inta badan kelmadda taxduuda magacyo badan ka isticmaalaanoo xaadil arwaax malaa ibnulqayim baa lahaa xaadil arwaax ilaa bilaadi alafraax markuu kitaabkiisa u bixiyey xaadil arwaax waa taxduudan xaadil arwaax kii ruuxda u heesayey weeye ilaa bilaadi alafraaxna ugu heesayey wadanka farxaddu ay taalo waa jannada kii ruuxda xagga jannada u kaxaynayey weeyaan ayuu kitaabka ugu magac daray kolkaa waa heesta geela loo qaado wuxuu idhi anta taxdu waad heesaysaa bilaa baciirin geelna ma haysatid nin aan geelba haysanin oo heesayuun bal ka waran waxa loogu maahmaahaa tusaale ahaan waxay noqonaysaa ninku shaquu qabanaya shaqadanna ciddii lahaydba meesha ma joogto shaqu qabanaya wixii shaqada loo qaban jirayba meesha ma joogaan anta taxduu bilaa baciir iminka haddaad aragta nin bidaar leh ama timaba ayna ku oolin oo garhfeeryar iibsanaya war maxaad ku fali gadhna male timana male waa mulko garhfeeryarna wuu iibsanaya maxaad ugu mahmaahay markaa anta taxduu bilaa baciir baad ugu mahmaahay ilan garhfeerdhan uu iibsanaya halkuu ku feedhi timaba ilaahay ma siinine anta taxduu bilaa baciirin baad ugu mahmaahaysa markaa kolkaa mahmahadu waxay dee majaas u noqotay ilan anta taxdu bilaa baciirin awr ma jira awrku imika waa timihiie bilaa baciirin adoon timama haysanin ayaad heesays heestanina waa shaygan ad qaadanaysa garfeedhan ad iibsanayso kolkaa maahmaahdu macnihii loo yaqaanay kollay dee maahae macnihii loo yaqaanay macno ka duwan ayaa maahmaahda loo isticmaalaa dhammaan layliska shanaad bal hadda eeg udkur waxaad sheegtaa likulli beytin beyt kaste oo min alabyaad alaatiya baydadka soo socdaa xaalan xaalo sheeg yustashhad fiiha bihi loo soo istishhaad qaato ama la keeno uma ijri listicaarata isticaaradda ayaad adigu ijre ku samayni wabayin caddee nawcaha nooca isticaaradu ay noqonaysana qaala mutanabi mutanabi wuxuu yidhi waman yajcal ildirqaama lisaydi baazahu tasayadahu dirqaamu fii ma tasayada waman yajcal ninka ka dhiga adirqaama aarka ninka ka dhiga lisaydi uwaadh aawadeed baazahu baaskii yaraayu ku uwaadhsanayey tasayadahu waxa isaga laftiisa uwaadhsani adirqaamu aarkaa uwaadhsan fii maa tasayada fii jumlati maa tasayada wixii uu uwaadhsaday jumladiisa isagoo ku darsanaya wuxuu ku leeyahay waxaynu ognahay wax lagu uwaadhsan jiray waxaa kamid mid ahaa baaska shimbirka yare baaska la yidhaa waa lagu uwaadhsadaa hadaba ninka yidhaha libaax baan ku uwaadhsan ka waran ninka libaax ku uwaadhsada ee yidhaha libaaxu ha ii qabto sakaarada iyo maxaanku idhaha biciidka iyo goodirka waxaa uwaadh la isticmaalayay libaaxu ha ii qabto ninka yidhaah dee libaaxu laftiisana muna kan wata laftiisana wuu uwaadhsanay lan carbis ma noqdee libaaxu carbis ma gelayo waman yajcal ninka ka yeela adirqaama aarka ninka ka yeela lisaydi liajli saydi uwaadh aawadii baasahu baaskiisa ninka ka dhiga tasayadahu wuu uwaadhsani adirqaamu aarku fii ma tasayada fii jumlati maa tasayada wixii uu uwaadhsaday ayuu ku darsani oo isna wuu cuni waxaa loogu mahmaahaa beydku sidiisuu mahmaahu yahay beydkani sidiisa mahmaabuu u noqonaya waa isticaara laakiin mahmaabuu sidiisanba u yahay waxaa loogu mahmaahaa qof wax ka rajaynaya ama wax ka doonaya nin kaloo isaga laftiisa unguraynaya nin adigaba kumaagan lafahaagu maagan yahay hadda waxbaad ka doonaysaa kolka maahmaahda waxaa kuu taallaa ay noqonaysaa waman yajcal dirqaama lisaydi baazahu tasayadahu dirqaamu fima tasayada waxaa kaloo iska soo hoosgeli karaa oo loogu maahmaahi karaa maahmaahdii soomaaliyeed ee odhan jirnay waraabuu adhi u dirtay ninkaasi waa nin dhurwa adhi dirtay oo kale haddaad dhurwaaga adhiga ii ilaali tidhaa dee ilaalin baabad ka doonaysa iyo xifdiya muxuu ku samayni inuu ilaaliyo daaye de isagiibuu cuni waman yajcal ninka ka yeela adirqaama aarka lisaydi si uu ugu uwaadhsado baaskiisa tasayadahu waxa uwaadhsani isaga laftiisa adirqaamu aarkii fiima tasayada araa khalala ramaadi wamiida naarin wayushiku an yakuuna lahaa diraamun <clears throat> araa khlala ramaadi wamiida naarin wayushiku an yakuuna lahaa diraamu araa waxaan arkaa khalala ramaad dambaska bedhtankiisa waxaan ku arkaa wamiida naarin dab yar oo ka iftiimaya ama dhimbiil yar oo ka iftiimaysa dabka bedhtankiisa wayuushiku waxaa dhow an yakuuna lahaa diraam inay ulusho waxaa jira meel dadka qaar ay ka rajo go loo soo qaataa iminka xaaladda muslimiintu ay ku salaysan yihiin markaad eegto kala daadsanka badanee ku yaalla iyo sida dariiqa dheer ee ka horeeya iyo sida iminka mustaqbal qariib ah oo deed isleedahay muslimiintu way helayaan una kuugu muuqanin markaad sidaa u eegto maxaa kugu soo dhacaya araa khalala ramaadi wamiida naarin dambaskaa idiin muuqda bertankiisa waxa iiga ifaya dhimbiil dab ah ayaa iiga ifaysa wa an yakuuna lahaa diraamun waxaana iska dhow inay mar mardhow olosho oo dab ay bixiso ayaa iska dhow macnaheedu waxa wey meel ay dadka qaarkood ay isleeyihiin wallahi halka waxba kama soo dhadhowaa laakiin adiga aragtidaada waxa kuula muuqan karta inay si kale tahay ama inaan dee rajahaasi aan lagu tilmaami karayn rajo baciida ayaa kuula muuqata kaasaa loogu mahmaaha marka luqa alcarabiya markaynu joogno waxaa loogu mahmaahaa kaa markaa qadir lirijlika qabla alkhadwi mawdicahaa faman calaa zalqan can giratin zalaja qadir lirijlika qabla alkhadwi mawdicahaa faman calaa zalqan can giratin zalaja qadir u qiyaas lirijlika lugtaada qabla alkhadwi intaadan tallaabsan mawdicahaa halkaad dhigi doonto tallaabada intaadan qaadin halka aad lugta sii dhigi doonto u sahami oo eeg inay halkaasi meel caadiyata iyo in kale faman calaa ninka kor noqda ama fuula zalaqan meeshan caruurtu ay ku siibsiibatay ku simbirraxaysato can khiratin si lama filaana ayuu zalaja ninkaasi u siibanayaa si lama filaana khira waa si ay kafladi ku jirto ayuu u kufaya ama si deg dega ayuu ninkaasi u dhacayaa kolkaa wuxuu ku leeyahay inta aadan tallaabsan lugtaada halka aad dhigayso halkaad lugtaada dhigayso sii qiyaasoo eego qadir lirijlika qabla alkhadwi mawdicahaa qadir qiyaas amaa qadar lirijlika lugtaada qabla alkhadwi talaabada ka hor mawdicahaa meesheeda faman calaa ninka kor noqda zalaqan meer caruurtu ay ku siibsiibato an khiratin si ay qafladi ku jirto ayuu zalaja u kufaa ninkaasi wa qaala wfii taacabin man yaxsudu shaamsa daw'ahaa wayajhadu an ya'tii lahaa bidariibin wa fii tacabin daal ayuu ku sugan yahay buu yidhi man yaxsudu shamsa cadeedaka ka xasda daw'ahaa iftiinka ay leedahay ka yidhaahda cadeeddu maxay iftiin u leedahay isaga uunbaa daalayaa wayajhadu wuu dhibayaa oo dhibbay ku noqoni an ya'tiya lahaa inuu ula yimaado cadeedda bidariibin cid lamida dariib waa maiil cadceedda cadceed lamida inuu u keenaana dhibbay ku noqon isna wuu daalayaa uun wa fii tacabin tacab buu ku sugan yahay man yaxsudu shamsa cadeedda ka ka xasda daw-aha iftiinka ay leedahay wayajhadu wuuna daaliyo wuu dhibaatoon an ya'tiya lahaa inuu u keeno cadeedda bidariibin wax la ah suurtagalna ma aha inuu u keeno wax la mid ah waxa loogu maahmaaha qof ilaahay nimcadii uu bixiyey qiimayn kari waaye ama quuri waayey ama yidhi ilaahay uu khaldamay markuu qofka nimcada intaa la eg kadibna ku xasda kaa ayaa loogu maahmaahaayo waxaad odhanaysaa wa fii tacabin man yaxsudu shamsa daw'aha wayajhadu an yaatii laha bidariibin wa qaala busayri wuxuu yidhi qad tunkiru lcaynu dawa shamsi min ramadin qad tunkiru way inkiraysaa alcaynu ishu way inkiraysaa dawa shamsi iftiinka cadeeda iftiinkeega ayay inkiri min ramadin bakoorahaysa aawadeed wa yunkiru lfemu afkuna uu dafiri karaa dacma almaai biyaha dhadhankooga min saqamin xanuun haya aawadii waxaa loogu maahmaahaa qofku haddii uu qiimeyn kari waayo mowqif qiimo badan uu qof qaatay ama insaanba uu dee si kale isagu u arko u ula muuqdo uu u arko inuu insaan xun yahay ama liita ayaa loogu maahmaaha qad tunkiru lcaynu daw'a shamsi min ramadin dee dadka qaar cadceeddaba ma arkaan baad odhan kartaa oo indhooluhu cadceedda ma arkayo ka ramadka iyo bakooradu ay haysaana cadceedda ma arkayo dee indhahaaga ayaa buka markaayo dib ugu noqo wayunkiru lfamu acma almaai min saqamin mararka qaarna biyihii macaanaa ayaa qadhaadh kuu noqonaya waa haddii aad bugto oo xanuun afki ihi uu kugu jiro dee biyihii macaanaa qadhaadh bay kuu noqonayaan waa mahmaa kale iyada lafteedu kolkaa aduu cudurku ku hayaaye ma aha xagga biyaha wax ka jira ma aha ayaad odhanaysaa qad tunkiru way inkiri kartaa alcaynu ishu dawa shamsi cadeedda iftiinkeega min ramedin bakooraha aawadeed wayunkiru lfemu afkuna wuu dafirayaa dacma almaai biyaha dhadhankooga min saqamin xanuun haya dartii ayuu afkuna u dafiri karaa wa qaala mutanabi wuxuu ihi ninkii mutanabi lo odhan jiray ida taada lfataa khawda lmanaaya faahwanu maa yamuru bihi lwuxuulu ida taada lfataa khawda lmanaaya faahwanu maa yamuru bihi lwuxuulu faaysaru maa yamuru bihi lwuxuulu aysar halkuu inaga yidhi ahwan maydin yidhi ma aysar buu idin yidhi mise ahwan buu idin yidhi aysar buu idin dhammaan aysar buu idin yidhi maxfuudkaygu wuxuu ahaa gabaygu inuu ahaa faahwanu maa yamuru bihi lwuxuulu ida actaada alfataa khawda almanaaya faahwanu maa yamuru bihi lwuxuulu macnaha waa isku mid haddaad faaysaru tidhaa iyo haddaad faahwanu tidhaa macnuhu waa isku mid weeyi laakiin haddana waxaa maxfuudkayga ku jiray inuu faahwanu ahaa ida ctaada alfataa inanku markuu ka caado dhigto khawd almanaayaa geerida inuu isku tuuro fa aysarumaa shayka ugu yar amaa fa ahwanumaa shayka ugu liita oo yamuru bihi uu soo mara alwuxuul inuu dheeriga galo weeye ninka geerida aan ka baqan ee xagga hore iskaga tuura waxa ugu yaree soo maraa muxuu noqonaya inuu maldii indahu tudaaru lmanaaya kaladii cindahu tudaaru shamulu maladii cindahu tudaaru lmanaaya kaladii cindahu tudaaru shamulu laba qof buu isbarbar dhigayaa wuxuu isbarbar dhigayaa ninka xafladaha iyo hudheelada iyo meelaha aan ka fogeyn iyo ninka dagaalyahanka ee safka hore ka dagaalamaya labadaa nin ayuu isbarbar dhigayaa markaasuu yidhi maladii kii cindahu agtiisa tudaaru lagu wareejinayay almanaaya geerida kay geeridu hareerihiisa taagan tahay ee saaxiibkii maalin kaste uu dhimanayo ama kii la joogay ee ag taagnaa uu dhimanayaa la mid ma aha kaladii ka cindahu agtiisa tudaaru shamuun khamrada la keenayo ka sharaabka loo dhigayo ama khamrada loo dhigayo hudheelada fadhiya iyo ka safka hore ka dagaalamayaa dee magaca nina unbay wadaagaan laakiin wax isku dhigan ama la ysku keeni karo ma aha qaala kuayr caa wuxuu ihi kuayr caa ninkii la odhan jirayna haniyan mariyan ayr daain mukhamirin lcazata min acraadina ma staxallati kuayr caa baa la yidhaha waxaa jira suugaanta carbeed raggii hogaaminayey nin kastaaba inan buu gabayga kusoo halqabsan jiray inantaasi inan jirta ma aha waa inan hadalka unay ku mahmaah carbeed baa jirta oo tidhaa ayanqaliq calaynaa baabu shicri wa fii aydiina mafaatixuhu ma albaabka gabayga ayaa iska kaaya xidi annagoo furihii gabayga sidana furaha gabayga maxay uga jeedaan waxay uga jeedaan haasaawaha kolkaa inuu inan soo qaato inantaa la hadlo ayay haasaawe ka dhigeeno gabayaaga inta badan hadaad eegto ama aad qiimayso ama horta haasaawe waa inuu ku bilaabaa hadduu doonayo inuu wax caayo hadduu doonayo inuu wax ammaano hadduu doonayo inuu wax sifeeyo haasaawahanna werwer buu ku keenayo wuxuu caawiya gabayga inta badan werwerkaa sababa kolka ogaan buu iskaga werwerinayaa mar alle markuu werwero ayuu gabayguu doonayay kasoo butaacayaa <coughs> kolkaa kusayir wuxuu ahaa nin mandiqadan maka degan ayuu ahaan jiray maka ree makaad ayuu ahaa gabayaagu waxaa loo yaqaanaa waqtigii taabiciyiinta meelaha ayuu ku beegnaaye waxaa la yidhaahdaa inan caze la yidhaha ayuu kusoo hadal qabsan jiray oo aad ugu soo halqabsan jiray laakiin ninka waxaa loo tiriyaa inuu yahay ragga hogaamiya haasaawaha cafiifka la yidhaa lua alcarabiya ragga hogaamiyuu ka jira isaga iyo jamiil iyo jamiilu buhayna iyo kusayirkan iyo afwan jamiil buu ahaa ninka reemakiihi jamiil buu ahaa jamiilu buhayna ayuu ahaa jamiilu buhayna reemaka ahaa kusayir wuu ka dambeeyey markaa isagu kusayiru caza kolkaa caza waa inan jamiilu buhaynana buhayne ayaa inan ahayduu kusoo halqabsan jiray haniian marii'an hayra daa'in mukhaamirin licazata min acraadina mastaxallatii hanii'an marii'an hanii'an bogaagsi ayay leedahay marii'an hunguri mar leh hayra daa'in oon lagu bukoonaynin oo xanuun aan hayrkiiya xanuunkaasoo mukhaamirin qarsoon mukhaamir waa waxa qarsoon alkamru maa khamar alcaqla soo maahayn qaacidadii nebigu alkamru maa khamar alcaqla khamre waxaa loo yaqaanaa waxa caqliga daboola kolkaa mukhaamir waa wax qarsoon oo la daboolay weeyaan ama wax daboola haniian bogaagsi bay leedahay marii'an hunguri mar leh hayra daa'in oo xanuun kayrkiiya xanuunkaasoo mukhaamirin eh, mukhaamiro dee waxgarinaya liciza inanta cize la yidhaa ayaa iskale min acraadina sharaftayada ayayna ka leedahay mastaxallad waxay bannaysatay wuxuu doonayaa inuu yidhaa inantaasi wax kaste ay naga sheegtay annaga oo sharaftayada hadday meelka dhac nagaga samaysay hanii'an marii'an baan leeyahay waan ka xalaalaynay buu yidhi siday doonto ha noo buu yidhi kolkaa inuu jeclaa unbuu tilmaamayaayo xataa isagii haddii ay waxyeesho una kolkaa qaadanayn una u qabsanaynin zacma alfarasdaqu an sayaktulu mirbacan abshir bituuli salaamatin ya mirbacu ninkii farasdaq la odhan jiray ayaa gabayga iska lahaa abufiraas humaan binu khaalib baa la odhan jiray waa nin reer takliba oo gabayaagii caanka ahaa boqol iyo toban hijradu markay ahayd ayuu geeriyooday boqol iyo tobankii ayuu geeriyooday waxay ka dhigan tahay shaafici markii uu ahaa meelaha lix jir shaafici lix jirkiisiibuu geeriyooday imaamu shaafici markii uu lix jirka ahaa ayuu geeriyooday laakiin waa ragga runtii gabaygooga meelo badan oo kamid in ah lasoo qaato ama culimmadu ay soo qaadan jireen buu ku jiraa zacama alfarasdaqu farasdaq waa naanays nin baa ku caayey hablabaas baa ku dhacday hablabaas baa wejiga kaga dhacdo fargu iyo ay kaga tagtay ayay yidhahdeen waa farasda farasda kolkaa waa weji qooshle bay yidhaahdeen qooshku markuu faxayo oo kale fudhfudha yaree uu sameeyo ayaa wejiga kaga taalay bay leeyihiin zacama wuxuu sheegtay alfarasdaqu ninkii farasdaq la odhan jiray an sayaqtulu inuu dili doono mirbaca ninka mirbac la yidhaah farasdaq baa inale buu yidhi mirbac baan dilayaa mirbac waa nin abshir war iska bishaarayso bituuli salaamati nabadgelyo dheer yaa mirbacu mirbacow ma isagaa kugu dhaca buu yidhi nabadgelyo dheer ku bishaaraysa mirbacow zacama wuxuu sheegtay alfarasdaqu farasdaq an sayaqtulu inuu dili doono mirbacan mirbac abshir war ku bishaarayso mirbacow biduuli salaamati nabadgelyo dheer yaa mirbacu walaa budda lilmaai fii mirjalin cala annaari muuqadatan an yafur walaa budda waxaa lagama maarmaana lilmaai biyaha fii mirjalin dheriga ku jiraa cala naar dheriga dabka saaran muuqadatan ee lagu shiday dabkana an yafuura inuu karo walaa budda lilmaai fiihi mirjaliin cala naari muuqadatan an yafuur facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul walaa budda waxaa lagama maarmaana lilmaai biyaha fii mirjalin dheriga saaran dherigii cala naari dabka la duldhigay muuqadatan lagu shiday dabkana an yafuura inuu karo dherigaasi uu kari marunbuu kari buu kuleeyahay waxa loogu maahmaahaa shayga in badan in badan in badan wax la daba taagna ama soomaalidu ma tidhaahdo waraaba daalay he maxaa la odhan jiray dagaal baa loogu tagaa waa waraaba daalay dagaal baa loogu tagaayo dheriga haddii dabka la saaro lagu shiduun dabka dee kari uun kolkaa qofka haddaad kabahari weydood caydo uun dee marunba isna kugu xanaaqi markaa إذا قالت حذام فساندقوها فإن القول ما قالت حذام إذا قالت هدي ترى إذا قالت مركي ترى هذا حذامي حذامي ور فصدقوها اسك رميستا إن أنت حذامي وحد ليس هذا دركتين هذا الكيك قات بويري فإن القول قولك الرسمي هي ما قالت حذامي حذامي وحي تري ويان iminka waa mahmaao kalaa loo soo qaataayo bukhaari iyo muslim hadday isqabsadaan waxaa laga yaabaa marka la kala rajaxayo qowlka isku qabsadeen waad arkaysiin isagoo lasoo qaadanayo balu fiirsada gaar ahaan cilmiga musalaxa oo kale bukhaariiyo muslim haddii la la kala rajaxo ama shuruudaha ay dee xadiidka ay ku kala doorteen marka la eegayo waxay ku odhanayaan idaa qaalat xadaami fa ina alqawla maa qaalat xadaami qawlka la raacaya waa ka ayay ku leeyihin markaa waa ka bukhaari kolkaa inantani dadka way ka indhafiiqnay ilaa xad bay ka indhafiiqnayd iminka caqligiinu rumaysan maayo haddaan inantaa idinka sheego taariikhdeeda wax laga waramo indha fiiqnideedu heerka uu gaadhsiiyey dunida ile waxaa la ogyahay kii ugu indhaha fiiqnaa waa la ogyahay intii la soo maray kii ugu dhega fududaa waa la ogyahay nin baa beri wuxuu odhan jiray dee ilaahay ogyahay halkaasuu ka hadlaya markaasuu odhanaya warya war wadno gariirayaan maqlayaa oo xaggaa ka gariiraya wadno waa wad adaka ku ag fadhiya wadnihiisa dhan maqashaa wadno gariiraya habeenkii reer reer kalaa beri islaayo raggunbuu toosin jiray war toosa toosa maxaa dhacay ciidan baa soo socda waayo intaasoo wadnoo gariirayaan ayaan maqlayaa oo kala wada duwan waa la toosaayo ciidankiinbaa loo sii diyaargaroobayo waa la laayaa kolkaa wuxuu ahaa adduunka ninkii ugu dhegee fududaa inta la garanayo ayuu ahaa ama taariikhdu ay qortay cadaayintana uu ku jiray welibana raggii cadaayinta la odhan jirayna uu ku jiray waa nimankii sacaarikada loo yaqaanay idaa qaalat markay tidhaa xadaami inantaa xadaamiihi shay markay sheegto waxaasaan arkayaa markay tidhaa way aad bay u indhafiiqnayd fasadiquuha iska rumaysta saddex mayl bay wax ka arki jirtay baa layidhi dhulku markuu siman yahay wax yar iyo wax weynba halkaasi ka arki jirtay saddex mayl ayay wax yar iyo wax weynba ka arki jirtay balka waran saddex mayl bal waxaad ku dhufataa saddex point six ku dhufo inta kilomitr ay tahay inay noo soo baxaysaa ya afar kilomitr iyo siyaada soo maaha maxay noqonaysaa welibana waa ragga yareeyey ragga qaarkood waxa ragga ugu yareeyey waa hadda wax yarar bay arkaysaa wax aad u yaroo dee adiga ishaadde inaad isdultaartuunaad arkaysid ragga yarey ragga kale waxay kuleeyiin dhulku haduu banaan yahay maba koobaysidba halkay wax ka sheegi jirtay oo dhanaysa waxaasaa fadhiya marka laysku qabsado ee la yidhaha waxaasaan arkaya rag baa loo diri jiray markii loo diro ayaa loogu tegi jiray halkii isagoo wixii sheegaysa yaalla markaasay ragga qaar ba mararka qaar odhan jiray dee waxaan horaad usii eegatee bal annagaa wax kale ku odhanayna halkaa wax ka sheeg dhinac kale ayay odhan jireen wax ka sheeg markay wax ka sheegtaa dad loo diri jiray waa loogu tegi jiray markaasay yidhahdeen idaa qaalad markay tidhaahdo xadaami'in anta xadaami'ii war fasadiquuha iska rumaysta fa ina alqawla warka rasmigiihi maa qaalat xadaami xadaami kay tidhi uunbaa run ahee iska rumaysta laqad huzilad xataa badaa min huzaaliha kulaaha wa xataa saamaha kullu muflisin laqad husilad xataa badaa min husaaliha kulaaha waxataa saamahaa kullu muflisiin laqad husilad weyd bay noqotay alla maxay dhuubatay buu yidhi xataa badaa ilaayuu muuqdo min husaalihaa weydnimadeeda darteed kulaaha labadeeda keliyood labadii keliyoodna way soo baxeenba buu yidhi ilin labada keliyood waa wax yaroo kuuskuusanoo inagu dhex jire haddaad dhuubato dhuubato dhuubato wixii yar hahu soo bixiye labadii keliyana way soo baxeen buu sidii ay u dhuubanaysay buu yidhi xataa saamaha ilaa yuu baayaco kullu muflisin nin kastoo caydhi baa wada baayacaysa buu yidhi waxay ku dhiiratay caydhiina inay baayacaan ayay ku dhiiradeen buu yidhi layliska liaad haati waxaad keentaa isticaara tamiiliya isticaaro tamiiliya keen tadribuhaa maalan waxaad u samaynaysaa maalan liman yagsilu nin waxsanaya oo wayamac haddana hunguraynaya fi najaax inuu guulaysto nin intuu waxsanayo caajisan caajisan caajisan oo haddana isaguuna isku wada inuu guulaysanayo malkaa bal hadda maal ukeen buu ku yidha ama tusaale ukeen kitaabkeenna wuu ka shaqeeye wakhtigun baan diidaynaa inuu inagaga baxo adigu soo yaro eeg haati waxaad keentaa isticaara tamiiliya tadribuhaa maalan baad u samayn liman yunfiqu amwaalahu nin hantidiisa ku bixinaya fii camalin laa yantiju aan natiija ka imanaynin haati waxaad keentaa isticaara tamiiliya tadribuhaa maalan liman yaktubu nin wax qoraya uma yamxu tirtiraya uma yaktubu qoraya uma yamxu nin tirtiraya haddana qoraya tirtiraya haddana qoraya ilahay baaba dee isticaara tamiiliyaa ku keenay eh, eh, eh, ilahay baa taa ka hadlay walaa takuunu kalati naqadad azlaha waa taa lafteeda wey haati miaalayni laba tusaale keen carabiyeyni oo carabiya waajri waxaad samaysaa alisticaarata tamiiliyata fi kulli minha kitaabku kaaga sameeyey kaaga shaqeeyey intaba boga oo sideed iyo siddeetan iyo layliska lixaad un eego gebagabada iyo layliska toddobaad ishrax waxaad sharaxdaa qowla almutanabi biiijaaz qowlka ninka mutanabi la yidhaah si kooban u sharax buu ku yidhi wadkur waxaanad sheegtaa maa acjabaka fiihi wixii kaa yaabgeliyo min ataswiir اlbayaani sawirka xagga balaaada ah bayaani de waa balaaadii ramaani dahru biاlrzaai xanta fuaadii fi gishaa'in min nibaalin fasirtu ida asaabatnii sihaamun takasarat nisaalu calaa nisaali ramaani waxaa isoo toogtay adahru sanadka ayaa itoogtay bilarzaai musiibooyin buu sanadku igu toogtay xataa fu'aadii ilaayow wadnahaygii fii khishaa'in dabooluu galo oo min nibaalin leebaba wadnahaygiiba dabool yaroo wada leebaba ayuu galay buu sanadku siduu ii tooganayey ayuu gebigaygiiba wada leebuunbaa noqday iga taagan buu meel qura oo far la dhigo ifayowa ma hayo fasirtu waxaa noqday idaa asaabatnii markay igu dhacdo sihaamun leeb cusub ama fallaadhi fallaadh dambe marka laygu soo rido takasarat nisaalu afkeegu waa jabayey cala nisaal afka kale kusii jabayey anigabad kuwa dambe iguma dhacaan buulo ima soo gaadhaan waayo fallaadho iyagunbaa iminka isku dhaca oo iyagunbaa afgoogu isku jabaan buu ku leeyahay anigaba ima soo gaadhayaan ramaani waxa itoogtay adahru sanadka ayaa itoogtay bilarzaai musiibooyin buu igu toogtay xataa fu'aadii ilaayo wadnahaygii fii khishaa'in dabool uu galo oo min nibaadin leebaba fasirtu waxaa noqday idaa asaabatnii markay igu dhacdo sihaamun leebabku takasaratii ay jabto annisaalu afafka leebabku cala nisaal afafka kalena uu ku jabo gabaygaamutanabi balaaat isticaara kolley balaaqat listicaara ardaygu hadduu la socday cashiraanta balaaqatisticaara istiaara u haystaa inayna wax adag ahayn ma adka sidaa darteed ardayga ayaan balaaqatulisticaara u daayey inaad adigu soo eegan karto balaaqatulisticaara iyo balaaqatu tashbiih labada balaaqaba ardayga ayaan u daayey laakiin haddaad tale ka soo celiso oo tidhaahdo tusaale ahaan adayg hadduu waxaan qabaa inuuna aday ku jirin horta haddaad aday yimaado waynu ku soo daray mulxaqaad baynu kolley dhiganay waxyaaba mulxaqaadoo kitaabka xagga dambe aynu kaga soo darayno aynu samayno laba mulxaqaad baa imika inoo aynu soo marnay oo aggii tashbiihiyadii mid tashbiih iyo mid isticaara labada mulxaqaad baan kugu dari doonaa laakiin waxaan u haystaa inuuna aday ku jirin haba yaraadee aday kuma jiro almajaaz almursal alamila culima majaaz almursalku waxaa jiray horta majaazku muxuu ahaa marka koobaad kelmad loo isticmaalahe macnihii saxda ahaa ee loo dejiyey macno aan ahayn soo saa maaha majaazku haddaba majaaskiibaa loo qaybiyey laba inuu majaasulmursal yahay iyo inuu majaasulisticaar yahay labadaasaa loo qaybiyey majaaska waxaynu iska ogeyn inuu yahay kelmad macnihii saxda ahaa ay lahayd macno aan ahayn looga jeedo soo caynkaa maaha sida markaan leenahay cashirkiibaa dhagax noqday oo kale cashirku dhagax maaha waa cashir caadiya wuu adkaaday baan uga jeednaa soo maaha dhagaxan iminka aynaan dhagaxii rasmiga ahaa uga jeedin baa majaas aha haddaba majaaskaasaynu laba u qaybinay oo waxaynu odhanaynaa majaaska haddii eeg calaaqa lagama maarmaana baan idinku ihi sow an hari shan rukni sow maynaan soo sheegin shantaa rukni maxay ahayd mustacaar mustacaaru minhu raye mustacaaru lahu alqariina alcalaaqa calaaqada marka la eego ayuu mursalkani soo baxaya iyo isticaaradii hore horta waxaad ogaataa isticaarada iyo mursalkuba inay majaasun yihiin kelmad macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn looga jeedo wey labadooduba labadooduba waa kelmad macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn looga jeedo weeyaan hadday adeegto isticaarada iyo haddaa adeegto majaasalmursalka laakiin calaaqada iyo xidhiidhka ayaa hadduu mushaabaha yahayna isticaaro ka dhiga hadduu khayr almushaabaha yahayna mursal ka dhiga calaaqada unbaad eegeysaa markaa hadday calaaqadu noqoto xidhiidhka ka dhaxeeya iminka markaa la idhahaa raaytu ximaaran yaktasil fi lxamaam baan soo marnay raaytu kelmaddaa ximaara miyaynu ka dhigi karaynay dameerkan la rarto ee biyaha ku dhaansano maxaa diiday qariinaa diidaysayde maxaa diiday raaytu ximaaran yaktasil fi lxamaam inaan dameer caadiya yaktasil fi lxamaam baa diiday oo dameerkaasi ma maydhayn layne oo xamaamka ma gale soo caynkaa maaha haddaba yaktasil fi dameerka caadiga iyo doqonka maxaa ka dhexeeya xidhiirka iyo calaaqada ka dhexaysa maxay ahayd eeg almushaabahatu fi lxumqi sow maaha haddaba mushaabahaba meesha hadduu yimaad isticaaraay noqonayso oo qaybta aan soo dhammaynay haddii haddaba ayna mushaabaha imanin oo ay maxay noqdaan ay isku dhex jiraanoo kale tusaale ahaan labadii shay baa isku dhex jira ama labadii shay baa is-ag yaalla hadda u fiirso hadday isku dhex jiraan ama ay is-ag yaaliinna mursal baa la odhani toddoba iyo labaatan calaaqo ayuu leeyahay laakiin waxaa laga yaabaa kitaabkeennu inuu ka hadlo ilaa toddoba calaaqo sideed calaaqo ma garanayo intuu ka hadli doono bal haddaan eego sideed calaaqa ayuu kitaabkeennu ka hadlayaa koob iyo labaad waxaa inaga dhiman markaa maxay sagaaliyo toban calaaqo waxaa inaga dhiman sagaaliyo calaaqo ayaa inaga dhiman majaas almursal horay waynu u tilmaannay waxaynu nidhi af soomaaligeennaba aad buu ugu badan yahay maalintii hore waan iga idiin sheegayey iminka waxaad odhanaysaa hargeysi waxay tidhi eeg labada shay ee isku dhex jira baan ku idhi ka alla kaadoontaad qaadani markaad kaadoonto qaadataad ka kale uga jeedi innaga iyo hargaysiso iskuma dhex jirno marka waxaan odhanayaa war hargaysi waxay tihi hee dee waxay tidhi baad ka dambaysiinaysaa hargaysi waxay tihi kolkaa iminka odhaahda ayaa ayaa yidhi baan idin idhi hargaysi hargaysi may hadashaa waa dhulka iyo guryaheeda kolkaa ayaan uga jeedaa macnaha ayaan ujeedaa markaa dadkii hargayse joogay baan ujeedaa dadkii reer hargayse hadalkan yidhi baan doonayaa inaan idhaa kolka hargeysi waxay tii maxkamaddii waxay gaadhay baynu odhanaynaa maxkamaddu waa meesha wax lagu xukume mayadaa gaadha mise qofka kudhex jira qofka ku dhex jira ayaa go gaadha haddaba eeg maxalkii baynu qaadanaynaa maxaanan uga jeednaa xaaligii meesha ku jiray sida ilaahay baa aayadda qur ugu yidhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin war quruxdiina qaata masaajidda markaad ag maraysiin masaajidda ama masaajiddiibaad moodaysiin maad soo xaragootaa markaad masaajid ag kan masaajidka ranjiyeynaya miyuu khamiis cadiya soo qaataa cigaal uu yidhi ilaahay baa masaajidka agtiisa xaragooda yidhi hadda ranjigiibu nuuradiibu marinaya maxaa looga jeedaa cinda kulli masjidin masaajidka war masaajid waa maxale waxaa looga jeedaa maxalkan halkan ciddii dhex dhici jirtay salaad baa looga jeedaa markaa salaad iyo masjidku way isdhex dhacaan kolkaa masjid baa lagu magacaabi oo xaalibaa looga jeedi socaynkaa maaha makhaayadda markaa tagtid sow koob ma tidha arbal koob ii dhiib hadduu kuu dhiibo ka waran oob ii dhiib baa tii koob madhan hadduu kuu dhiibo horta ma ku xanaaqi lahayd maxaad uga jeedaa koobku waa maxalkiie koobay wax ku jiraan baad ujeedaa markaa koobay wax ku jiraan xaaligii ayaad meesha ka soo gaabsatay kolkaa majaas almursal wey waa isticaara calaaqaduna ay tahay cafwan waa majaas almursal calaaqaduna ay tahay maxay ay tahay calaaqaduna maxaliya haddaba balan eegno alamila qaala almutanabi almajaas majaas waa kelmadda macnaheega macnahaan ahayn looga jeedo almursalna calaaqadiibaa mursaloo dabarka laga sii daay waxaa bilaa dabarkaa mursal la yidhaahdaa kolkaa waa bilaa dabaroo laguma xidhxidhin mushaabaha laguma xidhxidhin maxaana lagu xidhxidhin baan ku idhi mushaabaho laguma xidhin oo shardigeegu mushaabaha ma aha maxay noqonaysaa markaa ayr mushaabahay noqonaysaa oo dee lama xidho toddobiyo labaatan calaaqay kay doonta buu noqon karaa laakiin isticaarada maaha mursalo iyadu waa muqayado mushaabahay ku qaydan tahay calaaqadiibaa ku qaydan mushaabahanimo ereyga mursali waa sidaa markaa macnihiisu qaala lmutanabi qolo kalena mursalka macno kaley ku macneeyeen xagga calaaqadan anuu ku yidhi waa mursal buu ka mulaq buu ka yahay soo maaha qolo kalena xagga macnahay ku macneeyeen oo xagga macnaha ayuu mulaq ka yahay bay leeyihiin lahu ayaadin ninkani nimcooyin buu leeyahay nimcada oo calaya dushayda saabiqatun ku dhamaystiran ucaddu minhaa waaba laygu tiriya anaaba kamida nimcooyinkiisa walaa ucadiduhaa mase tirin karo buu yidhi ninkani nimcooyin badan buu leeyaho anaaba kamida buu yidhi nimcooyinkiisa gebigayguba nimcadiisii baan hay buu yidhi iskabadaaba buu yidhi maba tirin karaba inaan nimcooyinku isiiyey tiriyo kabadaaya anigii baa kamida buu ku yidhi lahu ninkan waxa u sugan ama uu leeyahay ayaadin nimcooyin buu leeyahay nimcooyinkaasoo saabiqatun calaya aniga igu dhammaystiran ucaddu minhaa anaa laygu tiriyaa nimcadaa walaa ucadiduhaa mana tirin karo awi majaasalmursalka halkaa ku jira ayaadin wey kelmadda ayaadin mufradkeegu muxuu ahaa yadun buu ahaa qacan kelmaddaa xaqiiqe kama dhigi karno oo qacmuu leeyahay ma odhan karno qacmo caadiya waayo kelmadda ayaadinihi waa jamac qofkuna jamac qacmaa ma lehe labu muhanuu leeyahay jamcintan la jamciye ayaadin lagu yidhi waa qariinadii diidaysay sidii yaktasil fi lxamaamtiyo kale ma garanaysid sawma diidan yaktasil fi lxamaam in dameer la rarta laga dhigo markaan raytu imaan ytasil i amaam halkana ayaadin markaan jamciyo jamcintani waxay diidaysaa qacmihii inaan ka dhigo waayo qof quraa iskale baynu nii qofkuma saddex qacmood buu jamac ile saddex baa ugu yaray jamac maxaa ugu yar saddex musanaha jamac lama yidhahdee qofkana sidaynu ognahay musanuu leeyay laba qacmood buu leeyahay ayaadin haddaba qariinuu leeyahay oo qariinadu waa jamaca waxaa looga jeedaa ayaadintan nimcooyinkii uu bixinayey haddaba eeg waxaad bixiso halkeed ka bixisaa ma lugahaad ku dhiidhiibtaa shay markaad bixinaysa mise qacmaha qacmahaad ku dhiibtaa kolkaa qacantu miyayna kolkaa waxbixinta wixii aad bixisay sababtii ayna ahaynaad ku bixisay waa sabab aad u bixisay weeyaan sababtii weeyaan kolka iminka sababbaa la isticmaalayo musabab baa looga jeedaa musabab kii sababtani ay samaysay ama ka dhashay ayaa looga jeedaayo nimcadiya waa majaas almursal calaaqaduna way tahay maxay sabab baa la magacaabee sababtaa u ya ku darso iyo ta sababiya baynu odhanayna calaaqadu waa sababiya calaaqadii waa maxay baan odhanaya sababiya ayaan odhanaya sababiya in badan baad arkaysaa sababiye kiyoo lagu leeyahay meel adan jeclayn inaad kaga warbixiso inuu dagaal ka dhacay meel adan jeclayn inuu dagaal ka dhacay warkana aad doonayso inaad dadka utusto inuu warkani waxoogaa yaroo iska hadhadalun inuu ahaa doodun inuu ahaa laba nin baa halkaa isku feedhfeedhay laakiin labada nin waa laba ninoodan u quudayn inaad tidhaa way dagaalameenba kelmadaaba waad ka daynaysa waad ka ilaalinaysaa wayna dagaalameen rasmi ahaan adoo halkaasii marayuu ninkula kulmay war hebel iyo waa kuwan halkan maxay samaynayeen anigo way doodayeen way murmayeene ma garanaye bal ku soco baa way murmayeene kolka eeg hadda way murmayeene meesha muran maaha ina dagaal baa ka dhacay kolkaa muranku horta muxuu sababaa dagaal buu sababaa kolkaa murankiibaad iska soo qaadatay murankii meesha ka dhacay baad soo qaadatay waxa meesha ka dhacayna dagaal buu ahaa in badan baa la isticmaalaayo ujeedooyinkana dee aad sababta aad sababta u qaadanaysaa waxaa ka waxyaaba caqliga ilaahay caqliga aadamaha uu ku beeray labadan qof baad u quuri laadahay inaad tidhaa way dagaalameen kolkaa waxaad odhanaysaa way dooday way murmayeen baad odhanaysa waad ka soo gaabsanaysaa lahu ayaadin nimcooyin baa ninkani leeyahay calaya dushayda ayuu ku leeyahay saabiqa dhammaystiran ucaddu minha aniga ayaa laygu tiriyaa walaa ucadiduhaa mase tirin karo sababiyaan idin idhi hadda koobaad hooy waxaan ku idhi ereyga sheegani sabab yahay sababiyunbaad odhan hadduu musabab yahayna kolba ka sheeganu iyo taa ku darso musabab hadduu yahay maxaad odhan markaa musababiyaad isna wa qaala tacaala alla yidhi wayunazilu lakum wuxuu idiin soo dejiyaa min asamaai xagga samada risqan buu idinka soo dejiyaa samaduu ilaahay risqi idinka soo dejiyaa buu aayadda qur-aanka ilaahay inagu hadaba risqigu sidaynu ognahay risqi waa wax la cune e bariiska iyo baastada iyo hilibka iyo macirka inooga soo daataan ya iyagoo gadbadaa cirka ma inooga soo dhacdhacaan may cirka maxaa inooga yimaada roob ka yimaada laakiin roobkaasi waa sababe sababtaasi maxay soo saartaa beriis iyo baasto iyo hilib iyo nimco caana inoo soo saartaa kolka iminka midkee la magacaabay risqibaa cirka ka yimid baa lagu yidhi ma sababbaa la isticmaalay mise musabab baa la isticmaalay musabab baa la isticmaalay risqigu waa musabab waxaana looga jeedaa sababtii roobka ahayd roob cirka idinka yimaada baa lagu leeyahay kolkaa eeg risqigani inuuna risqi ahayn waxaad ku garanaysaa yunazilu lakum min asamadan ka horaysa mafcuuluga dhigidda ayaa kutusaysa dee waxa cirka ka yimaadaana ma aha beriisya baaste waa roob waad ogta waaqicaa kuu sheegaya inuu roob cirka kasoo do-o calaaqadiisa musababiyaad markaa odhan wayunazilu lakum wuxuu idiin soo dedejiyaa ereyga dedejiya ah, af soomaaliga laba macnuu leeyahy midi waa degdeg midina waa wax mar la soo dejiyey haddana mar labaad in kaloo kamida la soo dejiyey iminka yaan uga jeedaa yunazilu degdeg uma jeedo dedejin bimacnaa in baa la soo dejiya haddana in baa la soo dejiya haddana inbaa tailan ficilkuba wuxuu faa'iideeya alxuduu watajadud wax la yidhaaye wayunazilu lakum wuxuu idiin soo dejiyaa haddana idiin soo dejiyaa min asamaai xagga samada risqan majaas almursal baa risqan ku jirta macnaheegii risqiga loogama jeedee roob baa looga jeedaa maxaa risqi looga jeedaa roob looga jeedaa calaaqada ka dhaxaysana waa musababiya mushaabaha ma aha kan bacanaa imisaanu dirnay aljaysha ciidankii jaraaran isagoo jiitamaya alla maxaan ciidan jiitamaya dirnay wa arsalnaa maxaanu dirnay alcuyuuna basaas alla maxaanu basaasna diranay wa arsalna alcuyuuna kelimatu lcuyuun waa jamcu caynin cayn haddaba il bay ahayd sow maaha ishan iminka loogama jeeda ishii caadiga ahayd oo dee il qura ma diran kartide basaas baa looga jeedaa amaa dhegdhe amaa basaas dhahoo erigan cuyuuna macnihiisii loogama jeedo waayo macnuhu il quru ahaa maxaa looga jeedaa haddaba cuyuun qof idil baa looga jeedaa qof dhammaystiran kolka waxaad ogaataa shay ayaad magacaabiyo shayga ama kulli baad u qaadanoo jus baad uga jeedi ama jus baad qaadaniyo kulli baad uga jeedi labadaa ka doonto ayaad u qaadan kartaa kulli iyo juzkaa doonto kam bacanaa imise ayaanu dirnay aljeysha ciidan jaraaran jiitamaya wa arsalnaa imise ayaanu dirnay alcuyuuna basaas aanu diranay kolka waxaad ogaataa adiga oo dhan xubin kaamida ayaa lagugu magacaabi karaa kolkaa waa juska iminka tusaale ahaan oo kale waxaan odhanayaa waa inagii maalintii kusoo qabasanaynay eh, masaajidka oo kale ama cashirka oo kale aan inaan ka hadlo haddii hal arday uu ii yimaad uu igu yidhaha cashirkii wuu nagu adkaa waxaan odhanayaa ardaydii waxay igu tidhi hee cashirkii wuu nagu adkaa ooma ardayd o dhan ii timid magacii ardaydii kulli baan idin siiyey laakiin yaa ii yimid arday kamidaa ii yimid kolkaa waxa weeyaan inta kulliga la magacaabaa jus looga jeedaa cagsiguna wuu jiraa qur'aankana wuu ku badan yahay welibana nebi maxamed buu ilaahay ku leeyahay id qaala lahum nnaas ina annaasa qad jamacuu lakum id qaala lahum naas dadkiibaa ku yidhi dadka inagaa kamidee nebiga maynu tagnay umaynant kolkaa id qaala lahum naas naaskan kulliga ee lasoo qaatay maxaa looga jeedaa qof kamida ayaa looga jeedaa kolka majaas almursal inta kulligii la qaataa jus looga jeedaa haddaad doontana jus baad qaadaniyo kulli baad uga jeedaysaa intaad jus qaadato ayaad kulli uga jeedaysaa daaqadaa nin dambeeya ayaan arkay daaqadaa nin dambeeya madaxiisa laakiin daaqada ka muuqda wejigiisa qofka kolkaad aragta soo garan maysi war halkaa ayaa jooga ayaa laygu yidhi dee shiinaa joogaan ku yidhi halkaa eg intaa madaxumaan arkaya shiinaan arkay baabaan idhi shiinaan arkay ma qofkoo dhan baan arkay markaa mise madaxiisii baan arkay saxdu waxay ahayd inaan madaxiisa aan arkay idhaa ogtahay kolkaa isagiioo dhan inaan arkay baan ka dhigaya haddana laakiin runtu waxa wey dee madaxiisii unbaad aragtay hadalka caadigeed odhanaysaana waa madaxiisii unbaad aragtay weyaan insha nambarka afraad iyo cashirkeenna beriye biidn illahi tacaala